baabu dawaafi nisaai min gayri ikhtilaatin birijaal baabu dawaafi nisaai haadaakanu baabu dawaafi nisaai dumarku inay dawaafaan baabkiisii weeyey min gayri ikhtilaai rijaali min gayri ikhtilaain ayadoon ku darsamin birijaali rag baabun haadaakanu baabun waa haadaakanu baabu dawaafi nisaai dumarka inay dawaafaan baabkii ka hadlaayo weeyey min gayri ikhtilaain ayagoon ku darmin birijaali rag xadiidkan tobnaad wuxuu ka hadlayaa ikhtilaadka meel la ogolyahay ma jirto xataa dawaafka xataa dawaafka xajka marka la dawaafaa iyo marka cumrada la dawaafaa marka kacbada la joogo xaaladaasaan la ogolayn rag iyo duman inay isdhex qaadaan xaaladaasaan la ogolayn dadka gabala waxay u qaateen xajku asagoo iska ruqs isdhex qaad wey waaba meesha alle lagu caabudayay dhulka ilahayna u fadliga badneeda see loo ogoli sharcigu ma ogola haddaad aragtay marka malaayiin dadaho samaynayda diinka lagama fahmo dadka dhaqankooda ee diinta waxaa laga fahmaa kitaabka alle iyo sunnada nabiga halkaasaa diinta xaqaa laga ogaadaa dadka marka qofkii ku dhaqmaana asaga diinkii ku dhaqmay qofkii ka tegayna diintii ma matelee dhaqankiisa xunu asagu tusaale saas darteeda dad badan maanta hadday arkaan muslimiinta waxa weye diinka islaamka si qaldan u fahmayaan walaasi marka qofka doonaya islaam inuu fahmo inuu kitaabkii sunnada barto diinkii alla soo dejiyey markaasuu garanaya kadib dhaqanka dadka wixii diinkii waafaqana waa saxan yihiin wixii diintii khilaafsana waa qaldan yihiin laakiin haddaad dhaqanka ummadda aragto ummad luntay iska fogaatay cadowgoodii u gacan gashay dhaqankii cadowga ku dayatay haddaad inta aragto aad tidhahdo dee muslimiinta sidan u dhaqma war diinku maahan dadka diinku waa kii alla soo dejiyey ee kitaabka alle ku yaalla sunnada nabi maxamed ku yaalla sala allahu calayh wasalam saas darteed xajka dhexdiisa xataa inay isdhex qaadan maya fiiri baabu dawaafi nisaai haadaakanu baabu dawaafi nisaai dumarka dawaafkoodu baabkiisii weeye min hayri ikhtilaadin ayagoon ku darnin birijaali ragga qaala ibnu jurayd ibnu jurayd oo taabici ah wuxuu yidhi akhbarani waxa ii warramay cadaa ibn abi rabax cadaa ayaa ii warramo taabici kale weeye qaala ibnu jurayja wuxuu yidhi akhbaranii cadaa ibnu abi rabaxa ii warramay id waqtiguu ii warramay manaca uu diiday ibnu hishaam ibnu hishaam annisaa'a dumarka uu u diiday addawaafa dawaaf maca rijaali ragga ay la dawaafaan ibnu hishaamkaas labuu mid yahay inuu yahay ibraahim ibnu hishaam iyo inuu yahay maxamed ibnu hishaam labadoodu waa wada dhasheen labadoodu waa wada dhasheen marka midna wuxuu mas amiir ka noqday maka oo xajkii saasu mas-uul uga yahay midna xajkaa loo dhiiba o dadka muslimiinta xajisiid oo amiiru ka noqday asna labadoodu waxay marka abti u ahaayeen hishaam ibnu cabdilmalik ayay u ahaayeen labadooduba abti oo walaashooda dhashay marka ninkaas oo ah ibnu hishaam ayaa wuxuu yidhi inta isagu xajkii mas-uul ka noqday uu yidhi dumarka iyo raggu lama dawaafi karaan marna waxa way waa in raggu galaan oo dawaafaan marna inta la baneeyo dumarku galaan in isaga la qurxoonaatuu keenay laakiin sunada khilaafsan ah, qiirada iyo jacaylka diini sax noqon maayaan hadday diinka khilaafaan aaday ula qurxoonaad qofka caamil xataa waa la qurxoonaan kartaa fiiri wuxuu yidhi sideedaba isku waktiba la dawaafi ma ragga mana lagu soo dayna ha dawaafeen ha baneeya waa xilligii dumarkee baneeya dumarka lasoo dayna qaabkaasuu yidhi waa diiday in laysla dawaafo waktigii nabigana waa laisla dawaafi jiri lakin laskuma dhex darnayn laysuma dhex darmayn marka qofku si kastoo hadalkiisu qiiro diineed iyo jacayl diineed uga muuqdo mar hadduusan sunnada waafaqsanayn ma la yeli fiiri waana in laga niqaasho masalada laga hadla markaasoo kale marka markuu diiday cadba oo caalim ah oo waxa weya taabiciyoo joogay ayaa arintii diiday oo inkiray ah, masalada mar hadii ay khilaafsan tahay sunnada waa in la inkiro oo muslimiintu inkiraan hadduu raba nin madaxa ha sheego masalada mar hadday diinta khilaafto waxaa xaq ah in la cadeeyo oo la sidaas maya qaala cadaa wuxuu yidhi kayfa yamnacuhuna see ugu diida see ugu diida inay ragga la dawaafaan walxaal qad daafa ay dawaafeen nisaa-u nabiyi nabiga dumarkiisii sala allahu calayh wasalam xaasaskii nebi maxamed aa dawaafi jiray maca rijaale raggala jirkooda marka hadyigii saxaabada yaa ka fiican fiiri saxaabada dhaqankooda waa la daliishadaa haddaan daliil ka hor yimaadaa jirin aan wax kaloo diidayo aayad iyo xadiis diidayo aan lahayn hadyigii iyo dhaqankii saxaabada waa la daliishadaa hadda wuxuu taabicigan asagu soo gaaray saxaabada zawjaadkii nabigoo wuxuu arkay raggoo dawaafaya ayaguna dawaafaya laakiin aan ku dhex darsanayn oo dhinac gooni u socda ragguna gooni u socdo oysan isku dhex darsanayn tii u arkay marka wuxuu leeyahay hadyi waxa uu qeyr badan kii saxaabada marka wax cusuboo hadda qof uu ku fekeray maya saasuu leeyay marka qaala cadaan wuxuu yihi kayfa yamnacuhuna see ugu diidayaa والحال قد ضاف الضوافين نساء النبي النبي حساسكيسي صلى الله عليه وسلم مع الرجال رجل جيركودا قلت وعن بيوري ابن جريج قال قلت وعن بيوري أبعد الحجاب مماك حجابك اللواجبية كذب أي رجل لا ضوافين أو قبله بس أنت اللواجبين ها إلا مبتي مكي هور حجابك واجب ما أهين مركز رجل دمك إنا أركان لما حرام تنمين لكن ما تدبوا ولا حرام تنمين ولا حرام تنمين إنا أركان raggii iyo dumarkii ajnabiga kala ahaa marka waxaan ku yu marka aad leedahay dumarkii nabiga rag la dawaafayey ma xijaabka markii la waajibiyey kadibe mase waa ka hor qaala cadaa wuxuu yidhi ila camri haa waa markii la waajibiyey kadib hayla intaan la waajibin isagu maba joogiba hadda waa taabici waxaana la waajibiyey xijaabka nabigu intu noolaa salawaatu llahi wasalaamu aleyh asla nabiga sooma gaari waaba taabiciba marka iyadoo xijaab la waajibiyey oo diintu kaamil noqotay kadibuba waxa weyan asagu arkay ayadoo zawjaadkii nabigu la dawaafayaan waxa weeyaan raggii markaasuu yii qaala cadda wuxu i ilcamri haa markii la waajibiyey xijaabka kadib laqad adragtuhu huda waxaa loo celin dawaafka laqad adragtuhu aniga dawaafkan waxaan soo gaaray bacda alxijaabi xijaabka ka gadaal ah, xijaabkan ila waaba taabic isagu xijaabka markii la waajibiyey ka gadaal ayaan arkay ayadoo dumarka iyo raggu hal mar wada dawaafayaan fiiri marka qultu waxaan idhi waxaa dhaha ibnu jurayd qultu waxaan idhi u yidhi kayfa yukhaalidna say u dhex gelayaan arrijaala ragga xanidu de hadday hal mar wada dawaafayaan say ragga u dhex gelayaan la waxaa ka dhalanaysa rag iyo ayaga ina isdhex galaan qaala caddaa wuxuu yidhi lam yakunna ma aysan ahayn sawjaadkii nabiga salawaat ullahi wasalaamu caleyh wa ridwaan caleyh lam yakunna lam yakunna zawjaadkii nabiga radia allaahu canhunna ma aysan ahayn yukhaabitna kuwa ragga dhex gala ma aysan ahayn kuwa ragga dhex gala ma aysan dhex geli jirin ee dhinacay soconayaan ragguna dhinacay soconayaan isku wakti unbaa la dawaafin maahane ma laysku dhex darsanayn sida hadda yahay musiibada hadda dhacday sida ah, arrintu ma ahayn waa la kala socnaa waa la kala socnaa wuxuu yidhi cabbaa kaanat caaisha caaisha bintu abibakr sidiiq radia allahu canha caaisha waxay ahayd tatuufu mid dawaafta xajaratan dhinac xajara waa naaxiyatan dhinac ayay dawaafi jirtay min arijaali raggay dhinac ka dawaafi jirtay oo ragga ma dhex geli jirine dhinacaasay socon jirtay aan ragga dhexdooda ahayn laa tukhaaliduhum ma aysan dheehi jirin ma dhex geli jirin ragga markay dawaafayso ma aysan dhex geli jirin markay dawaafaydo fiiri marka dumarki way isla socdaan caaishay la socdaan caaisho waa umulmu'miniin mu'miniinto dhan waa xurmaynaya gabdhihii la socday gabar kamida ah waxay ku tiri war dhanka kacbada u dhawow xagga kacbada u soco aan xajarul aswadka taabsanne ha xagga kacbada xaggeeda u dhawow fiiri fa qaalat imraa islaana waxay tiri in dariiqii soco caaishoy dhanka kacbada xaggeeda dhanka kacbadana raggaya ka xiga in dariiqii soco nas talim aan taabsanne aan xajarul asadka taabsanne xagga u soco yaa uma almu'miniin muminiinta hooyadeedu saasay ku tiri qaalad waxay ku tiri caaishana in dariiqi may xagga kale u soco adugu meesha dhinaca ragga dhinaca dhaga jira maahane dhankaas kale u socaan ragga kasii fogaani in dariiq canka xaggaas iga soco wa anad waana diiday caaisho inay dhanka kacbada eedo raggu ka xibo sababto afiiri ah waxaa rabaa qofku diinta inuu miisaan leeyahay taabashada xajaru aswadka la taabto waa sun nin islaamada ajnabiya jirkiina inuu istaabto amaad isdhex gashaana waa xaaraan marka adoo sunno raadinaya inaad noolaydo haddaad xaaraan ku dhacdo waa khatar wey waa jaahilnimo ah, sunnadan haddaad ka tagto wax dembiya meli ma garat laakiin haddaad nin islaam ajnabiya istaabataan oo aada isjirtaan waa xaaraan aad ku dhacdo weliba meel ilahay lagu caydo meeshuu fadl badneeda rabbi ku caasido sidaas darteeda fiqiga waxay ku tusayda caaisha meeshuu gaaray marka xadiidkan muxuu ku tusayaa meel kasta wey meesha lagu kala sooca rag dumarka xataa dawaafka xataa dawaafka ayay tahay in la kala sooco xataa ah, dawaafka marka la dawaafayo markaasan xataa la ogolayn inay isdhex galaan akhrajahu lbukhaariyu bukhaariya xadiidka soo saaray ayuu yidhi eh, xajaratanna waxaa loola jeedaa u yidhi naaxiyatan ir eh, xajaratan naaxiyatan ayaa loola jeedaa u yidhi bukhaari ayaa xadiidkana soo saaray akrajahu xadiidka bukhaari ayaa soo saaray kaxajratana wuu fasiro naaxiyatan dhinaca loola jeedaa wey qaala ibnu jurayj ibnu jurayj wuxuu yidhi akhbaranii cadaa cadaa ayaa ii warramay id waqti manaca uu diiday ibnu hishaam ibraahim ibn hishaam ama maxamed ibnu hishaam labadaas midkood weeye ayaa annisaa dumarka u diiday adawaafa inay dawaafaan maca rijaali raggala jirkooda markaa sax maahan dididiisaasu haddana arrintu sax ahayn waa la inkiraa caalimkaana inkiray marka cadaa qaala caddaa wuxuu yidhi kayfa yamnacuhunna see ugu diidayaa inay isku wakti dawaafaan walxaal qadaafa ay dawaafeen nisaau nabiyi nabiga la jirkiisa sala allahu calayhi wasalam walxaal qadaafa ay dawaafeen nisaau nabiyi nabiga sawjaadkiisii maca rijaali ragga la jirkooday dawaafeen macnaha iyagoo rag dawaafayo oo waktigii raggu dawaafayay ah ayay dawaafeen qultu qultu waxaa dhahay ibnu jurayj ibnu jurayja wuxuu yidhi qultu waxaan idhi Ah, bacd alxijaabi ma xijaabka ka gadaalba xijaabka markii ilaahay waajibiyey ka gadaal miyay iskumar dawaafeen ow qablu mase xijaabka ka hor qaala caddaa wuxuu yidhi ilcamri haa xijaabka ka gadaalay dawaafeen laqad adragtuhu dawaafka anugu waa soo gaaray u yidhi caddaa adhaha anugu dawaafka waa soo gaaray bacd alxijaab intii xijaabka la waajibiyey kadib ilaa inta xijaab la waajibin maba uusan joogin isagu ila waaba taabici isagu saxaabi maaha nabiba ma aragba isagoo isagoo muslima nabiba ma arag quntu waxaan idiyuu yidhi ibnu jurayjaale quntu waxaan idiyuu yidhi kayfa yukhaalidna siday u dhex gelayaan arijaala ragga hadday isku waqti dawaafaan ah, say ragga u dhex gelayaan qaala caddaa wuxuu yidhi lam yakunna ma aysan ahayn sawjaadka nabiga yukhaalidna kuwa ragga dhex gala kaanat caaishatu waxay ahayd radia allahu canha taduufu mid dawaafta xajratan dhinac min arijaali ragga dhinacay ka dawaafi jirta ee ragga ma dhex qaadi jireen oo ma dhex socon jirin laa tukhaalidu ma aysan dhex geli jirin faqaalat imra'atun islaana tiri kooxdii dumarkoo socotay oo caaisha ka mid aheed islaan la socotaa tiri caaishay xagga u soco waa dhankii raggu ka jireenoo xajaru aswadkiina ka jiro oo ay aan taabsanay leeda marka islaana waxay tihi qaalat imra'a in dariiqii soco nastarim aan taabsanayn ya uma almu'miniin qaalat caaisha waxay tihi in dariiqii canka xaggaaga u soco waabad waana diiday inay dhanka ragga eedo caaishu way diiday akhrajahu xadiidka bukhaari ayaa soo saaray marka xajratanna macnaheedu waa naaxiyatan naaxiya weeyaan marka wuu caddahay xadiiska macnihiisu inaan meel la ogolyahay jirin in la ysdhex qaado